العالمين وصلى الله على محمد وعلى آل محمد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي waxaynu kusoo guda jirnay kitaabkii sharxu qadri nada waballi sada gaar ahaan waxaan ku guda jirnay macaarifta waxay noo soo dhammaaday macrifadan ku dhex jirnay waxay noo soo dhammaaday saddex waxay noo soo dhammaaday damiirkii iyo calamkii iyo ismi ishaarihii marka kii afraad ayuu halkan sheekhu raxima allahu tacala doonaya inu ka bilaabo wuxuu yihi sheekhu uma almawsuulu uma yeli waxaa la xidhiidha isma alishaarati ismi ishaaraha waxaa la xidhiidha almawsuulu mawsuulkaa la xidhiidha umana waynu garanayna waxay faydaysaa tartiib maca taraafiga marka waxaa u derajo sarreeya damiirka waxaa derajo ahaan ku xiga calamka waxaa kusoo xiga ismu ishaaraha waxaa ku xiga mawsuulkii wey macnuhu saas u uma almawsuulu mawsuulkii wey uma yeli waxa la xidhiidha isma alishaarati ismi ishaaraha waxa la xidhiidha almawsuulu mawsuulkaa la xidhiidha wa huwa mawsuulku aladi aladi weey walatii allatii weey waladan alladaani weey walataani allataani weey wayustacmalaan waa la isticmaali labadooda alladaani iyo allataani bilalifi alifaa lagu isticmaali rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa bilyaa-i yo ayaa lagu isticmaali jaran wakta jarin jarka waktigiisa wa nasban wakta nasbin nasbaha waktigiisa walijamci lmudakari marka wuxuu leeyahay e, mawsuulkan sheekhu raximah llah tacala uu ka warramaya mawsuulka labaa loo qaybiya mawsuulun xarfiyun wa mawsuulun ismiyun waa labada marka mawsuulka halkan uu ku tilmaamaya waa almawsuulu ismiyu waa mawsuulka ismigaha ma daliil ama malqarinatu alatii tadullu dariirada kutusinaysaa maxay tahay dariirada kutusinaysaa ana alkalaama fi aqsaami almacaarif waxaynu ka warramayn macrifada qaybaheega mawsuulka xarfiga waaba xarafta soo waxaynu ka warramayna waa maxay waa ismi sooma walidaalika mawsuulkan waa waa maxay waa mawsuulkii ahaa almawsuulu le alismiyu mawsuulka ismigaa maxaa la dhahdaa maftaqara ilaa silatin wacaa'idin baa la dhahda waa waxa u baahdaa silo iyo caa'i ya wax sila u noqda iyo iyo wax iyo caa'i damiir usoo noqda waxaa u baahdaa laydhaha almawsuulu alsmiy huwa maftaqara ilaa silatin wa caa'ibi mawsuulka xarfigii waaba shan ya in badan aniso waa ka xag hoose noogu dhigaya وهاك حروفا بالمصادر أولا وذكر الله خمسا نصحوا كما رووا وهيئا بالفتح أما مشددا وزيدا عليها كيف خذها وما ولوا وهاك وحد قال تاول حروفا حروف فاضل حروف تاسو أولت له أولى بمصادر المسادر وذكري شيء السيدة لها حروف عن شيء خمسا حالة أي شنطاي أصح فوسح ما بدنوي كما رواه سيدا يوريين وها برار وهي يضع أنوي بالفتح كرقي حالة أي تصدنطاي وأنت عادي عادي tansibu ism le la waa antimistiriyada ayada dafirka mudaaric nisbi jirto ma garanaysa anna wa anna cadfun bilcaadif anna wa anna anna weey mushadadan wa mushadidan mushadida baa inay noo qoran mushadidan xaala a tahay mukhaatab mid shadaya adaa shadaya anna iska macana midayna tarfacu isma ya tansibu isma wa tarfacu lkhabar ina zaydan qaayim waziid calayhaa xuruufta waxaa lagu ziyaadiyey kay waa kaygii masderiya ma garanaysid fakud qaabahaa kay qaado wamaana qaado walowna qaado ah. intama saxibtigarwaada waa an iyo anna iyo kay iyo ma iyo low waaba inta ya mawsuulka xarfigiina intaa wey intaaso iska xifta marka mawsuulkan labaa loo qaybiya dee mutamida kusoo qaadana nasun wa mush tarafun waa mid nas iyo mid mushtarag nasku waa sideed mushtaragna waa wa nasku waa sideed nasku waa maxay wixii loo dejiye unbis ku cadiya bes macnii loo dejiye keliya u ku cadiya mudraka mudakarkaa waxbaa loo dejiyey bes min baa loo adeegsanaya waa nasku kuya mushtaragna waa maxay ya inta aan soo sheegi doona insha allah lix bay noqon doonaan mawta lixdaaba wuu ku dhici doonaa isagu lixdaaba wuu ku dhici doona mushtarak waa wax la wada leeyahay waa wax la wada leeyahay markaa wuxuu yihi sheekhu uma almawsuulu uma yeli waxaa la xidhiidha isma alishaarati ismi ishaaraha waxaa la xidhiidha almawsuulu mawsuulkaa la xidhiidha wa huwa mawsuulku alladi alladii weyi alladii marka waxaa lagula hadlaa ya waxaa lagula hadlaa mufradkaa lagula hadla mufradka mudakarkaa lagula hadla walatii allatii weyi walatii allatii weyi allatina waxaa lagula hadlaa mufradada muanaada wladaani aladaani wey aladaanina waxaa lagula hadlaa musanaha mudakarka wlataani alataani wey alataanina maxaa lagula hadlaa musanaha muanadka imsa haysta ya afar soo ma haysati wayustacmalaanina labadan wayustacmalaan waa la isticmaali labadoodan waa aladaani iyo alataani bilif alif aa lagu isticmaala iyo waa mabni calaa suurati musana rafcan waqta rafci rafcaha waqtigiisa alif aa lagu isticmaalaya Ah, mabniy cala alif la noqon wabiya iyadoo lagu isticmaal oo ladayni iyo latayni baa la odhan jaran wakta jarin jirka waktigiisa iyo wanasban wakta nasbi nasbaa waktigiisa darafni baan ku nasbinay darfi zamaan soo labada gooni iyabaa lagu isticmaalay mabniy caliyaa baa la odhanaya ile waa calaa suurati mutanaa waay ila mutana xaqiiqiya ba mutana xaqiiqiya ya waa laazim halkaa misaan ku haynaa marka mufrad mudakar wuxuu loo adeegsanay waa alladii mufrada muanata waxa loo adeegsadana waa allati asku hadin marka adoo gabadh la hadlayo alladii asku odhan shaq haddaad musane doonaysa musane mudakara alla daani musane muanasana alla taanine oo xaalatu rafca xaalatuna sio xaalatu jarna latayn iyo ladayn intaamaad garan waaysa kaas soo mar walijamci mudakari jamaca mudakar xaalada uu ahaaday aladiina aladiina weey walijamci mudakari jamaca mudakar xaalada uu ahaaday markaa macnal jamaacada jamaacatu dukuur baa loo jeeda jamci mudakari caadi maada ya waka waayo aladiina dam waa maska ismu jamca weyaan qown iyo rahi iyo basana midka mufrad laga soo jamciyo ma jira saas mooyaan walijamci mudakari jamca mudakar xaalada uu sugnaaday aladiina aladiina weyn bilyaai multabisan xaalada u yahay aladiina mid ku dhaahan bilyaaiya mutlaqan xaalada u yahay aladiina mid la idlaaqayo wax qayda laga sii daayo la soco marka jamca mudakarka maxaa lagula hadlaa bu aladiina lagula hadla aladiina he ayaa lagula hadla ya aladiinadan waxa ku raacda biyaa iyo gurshaanku ya bay ku dhahan tahay aladiina mutlaqan buu ku daba dhigay weliba mutlaqan buu kuu dabadhigay oo waa xaalo oo waxaa laga sii daynayaa taqyiid waayo waxaynu soo marnay daan iyo taani daan iyo taani iyay ku dhacayeen waar mahad taani iyo taani iyay ku dhacayeen daan iyo taani iyay ku dhacayeen daan iyo taani musanaha labadaba soo Eh, ya dani mudakr taanina xaalatu raf ay saahayn soo ma ya ay xaalada kalena xaalatu jirki xaalatu nasbahana yaaba loo isticmaalaya soo maa kan haddaba eeg canitaqyiidi bixaalatay jari wa nasbi axwaasha oo dhan bay adas baa lagu daynayaa aladina waa xaalatu raf aladina waa xaalatu nasbi aladina saas maanatayo mutlaqan waa sila waa sila faanima markaa wuxu uhi walijamcilmudakari jamca mudakar xaalada uu sugnaaday alladiina alladiina weeyi multabisan xaalada ku dheehnaaday alladiinaha nibiya iya mutlaqan xaalada uu yahay alladiinaha nimid la idlaaqay can taqyiidi baa laga wax lagu qaydo oo xaalatulasbi xaalatuljib lagu qaydo ayaa laga idlaaqay qeyd baa laga sii daayay waa mutlaqan weysha saddexdii xaaladoodba waa ya fii axwaalihi kulliha saasuu noqonaya wa ula ula weyi ah, wa ula ula wey ya ula wey wahayo ulaala yadna waa loo adeegsadaa soma fahmi ulaala yadnaha waa loo adeegsadaa way agstaa sanigi horla soo marnay maxaa lagu kala garanaya ya taana taase qasisn tana waa qasri un yadna ulaal ulaahi waa luqatu ahli xijaaz luqatu banu tamiim sooti ulaahay waana iska fahmi karti islaaliya way soo iskelayaan ya ta ismu ishaaraha waxaa lagu gartaa wowba qorasha wowdaasi waxay kamid tahay mimaa yuktab walaa yuqra waa iska qoran lakin lama aqriyo kan laakiin ismiga mawsuul wow kuma qoro marka haddaad aragtid labadiiba isla marka waana qalbigaa kusoo dhaco haddii wow ku qoranta waa ismu ishaara haddii wow ku qornayna waa ismu mawsuul ba lagaa ishaar maay la soco marka waa saas marka wuxuu yihi wlulaa wa ulaa ulaa weyi labadaasna yaa lagula hadla marka jamcii mudaker baa lagula hadla waa ka xagga asunka ku qoraya da eeg wa ulaa weyi maqsuura biwasni alculaa wa yuktabu bigayri waawin wowla-aan baa la qoraya kama qaalahu musanifu fi sharci lama siduu ku fii sharci allamxa bikhilaafi ishaariyati ishaariyada khilaafsano iyadoo wowbaa lagu qorayaa kitaabkaad eegta malaasha waayo Ehm, imisaanayn xagga oda ya afar soo madanayn waxaad ugeysaa aladiina waxaad ugeysaa ula lix walijamcilmuanati jamca muanad xaalada u sugnaaday allah i weeyi wallaati weeyi jamca muanadna waxaa lagula hadlaa allah i iyo allaati baa labada lafdiba loo adeegsadaayo jamcu muanat le asaalim waa islifanima waa imisa sideedaas waxa weeyaan waa nas wey sideedaas waa naso mid kasta wixii loo dejiyo ku cadya alladi maxay ku cadday mufradka mudakarka allati maxay ku cadday nasku tahay mufradada muanatada alladaani musanaha mudakarka allataani musanaha muanadka alladiina iyo ulaa jamcu mudakar allah iyo allati jamcu muanad waa nas ba laa wax ixtimaal kale ma gelayo saxiix wala la wa bimacna ljamiici wa bimacna ljamiici dhammaan macnahooda xaalada u ahaaday waa bimacnal jamiici dhammaan macnahooda xaalada u ahaaday man man wey ana waa ka gala waa mawsuulkii mushtarag ahaa lalahaa ya wa bimacna ljamiic waa mahay mufrad mudakar ku dhacaya mufrad muanas ku dhacaya musana mudakar ku dhacaya musana muanas ku dhacaya ya jamac mudakar buu ku dhacaya jamac maqsuud lix maynaa soo sheegin wa bimacna ljamiic waa sida wa bimacna ljamiici dhammaan macnahooda xaalada u ahaaday man man wey lixdaan soo sheegnay macnahoodaba man baa ku dhici karta waa mawsuulkii le mushtaraga ahaa waa isla fahnay ma wa bimacna ljamiic wa bimacna ljamci biyuu qoraya idinka muxuu qoraya ya jamicname wa bimacna ljamiici dhammaan macnahooda xaalada waaday man man weeyi wa maa maa weeyi wa ayun ayun weeyi wa al al weeyi waa misa soo afar maashe duu oo luqatu tayya u geliya lix meelan dawaainta mutamimada waa lixdii wey lixdana waa maxay mushtarag baa la dhadaa oo mushtarag waa maxay intaa hore aynu usoo sheegnay naska ahaa ee lixda ahaa intiibu ku dhacay intiibahe wuu ku dhici karaa wa bimacna ljamiic dhamaan macnaheeda xaalada u ahaaday man wey wamaa wey wa ay wey wa al wey haddaba ashu shardi u dhigay oo wuxuu yidhi fii wasfin fii wasfin wa al wey fii wasfin ay maca wasfin wasfi midii xaalad ay ahaatay ashu wasfiga oo sariixin cad waصfiga oo ligayri tafdiil tafdiil ayrkii ah saddex shardabodh iyo somalis ashu markay mawsuulo noqonayso ila mawsul baan ka sheekaynanayo ya waa inay ku jirto waصfi kharaja bihi ljamilu jaamilkii baa ku baxay arajulta ku jirta ma mawsuula waa xaraf baa lagaa yidhi mana xaraf ayn ya waa xarfu tacriif weyn alxarfu tacriifi aw illaamu faqad fanamaطun caraftakum fiihin namad hadaynu soo marnay mulxib malaha soo ma mamxuu ah amiga alxafu tacriifin aw ilamu faqad fanamatum fi oka marka waa wasfi alrajul weeyaan alrajul alrajul ashurkiisa waa maxay mawsuulaha isko dhan waa maxay ya waa xaraf weeyaan xaraf weeyaan taas marka maxay shardiya wasfi inay ku jirto dee wasfi waad garanaysa wasfiga horta waa maxay wasfi wasfi wasfi wasfi waad ka dhegeysanti s maynaan ka dhegeysanin ismu faacil wasmu mafcuul wa sifatu mushabahati aye oo iyada khilaaf ku yiri jiro waa amhilatu lmubaalagati afartaa afartaasa he yaa ay gashaa iyada oo u noqota siro markaa wasfi waa inay ku sugan tahay wasfiga oo sariixin wasfinimada ku cad wasfinimada waa in ku cadya maxaa baxay wasfun halabat calayhi ismiyatu wafi isminim ay ka qaali noqotaa ka baxay meesha saaxib ka oran saaxib waagi hore waa laohan jiray qof kastoo qofka la socda saaxiibu ah laakiin waagi dambe waxaa looga dhigay qofka madaxweyneha qofka ku xiga madaxweyne ku-xigeenka ayaa asaaxib looga magac dhigay asaaxib isagu ku dhici jiray maga magac muna noqon made magac buu noqon wasfinimadii maxaa ka qaali noqday magacnimada marka kaa asaaxib ash ku tigtaana waa maxay waa xarafka liayri tafdiil tafdiil ayrka waa inuu sugnaadayo ismu tafdiilka baa ku baxay de alafdalka ku jirta waa maxay biitifaaqi nuxaad waa xaraf alafdalka ku jirta biitifaaqi nuxaad waa xaraf weeyaan markaa wuxuu yihi waa al al wey fii wasfin maca wasfin wasfi nakirkii xaalad ay ahaatay wasfiga oo sariixan wasfinimada ku ah wasfigo liayri tafdiilin tafdiil ayrkii ah wadalika tusaalihii ka daaribi kii garaacay wey kiida halkan ka keenay waa ashade kii halkan ka keenay waa ashad addaarib kii walmaduur iyo kii la garaacay kiila hagay ilkan waa asha macnaheedii weeyaan asha he macnaheedii weeyi ibnu caqiil iyo muraadi waxay sheegeen ashani inay liman yacqil wakayrihiba ku dhacdo ibnu naadim wuxuu yidhi naadimku waa maxamed bnu maalik inankiisuna waa beridiin waxaa laazimaya bu yihi damiirkeega macnaha in la ilaaliyo wayalzamu fii damiiriha ictibaaru lmacna macnaha la eegaya jaa aaribu jaa adaaribu de waa huwa som addaaribaani addaaribatu macnaha leegay qofku waxaad ka macnaynaysa hadduu mudakar yahay mudakar hadduu muanaf yahay muanaf hadduu hadduu hadduu hadduu hadduu tafniye yahay tafniya arradi wuxuu odhanaya wa kaana xaqu licraabi an yaduula cala lmawsuuli icraabka xaqiisu wuxuu ahaa inuu ku wareego mawsuulka mawsuulka waa maxay ilan iminka addaalib asha ayaa a mawsuulkii daalibkana waa siradii icraabkiina halkee ka muuqdaya dee mawsuulka asha mawsuulkiina waa iyo dee waa ashar min ashan saasuu ahaa kaanat al markay ahaatay ashyaa ismiyatu ismiyadahayd fii suurati xarfiyati suuradda xarafnimo markii ay ahaatay nuqila waa la rabay icraabuhaa icraabkeegii baa laga guuriyey xaggee loo guuriyey ilaa silatihaa siladeedaa loo guuriyey siladu icraabka ka muuqanaya jaaa adaaribu ya jaaa adaaribu eega asha lafteedaaba faacilinayn culimadii moogta jaaa daarib hadda icraab lagu dhaca ashaa faacile oo away xarakadii icraabku awey iyadu waa xaraf noqonada icraabuha ilaa maa bacdaha alati kaana xaquhaa calayha ah. lamaa ashbahat alxarfa lafdan wa macnan ayaa laga naqliyey icraabkii waxaana loo naqliyay waxa ka dambeeya oo siladeeda siladeedu ka muuqda soo ma arki markaa icraabki laakin muxuu xaqiisu inuu ismiga mawsuul ka muuqdo sida ilaada istinaayada bimacnaa hayri oo kala ilaada istinaayada bimacnaa hayri oo kala sooma adag ya bilaa shakin oo kale gawar bilaa shakin biayri shakin sooma bilaa shakin ba'dan xarfu jarka aawa wixiiga halkuu ka muuqanaya malaadan ka muuqanaya shakinta dambe soo ka muuqda bilaa shakin bilaa shakin biayri shakin ilaada istinaayada bimacnaa hayri marka intaasina waa iska faa'iido weeye ashan icraabkeedi maxaa looga waayey markay xaraf shabaadeen waa laga naqiyey mawsuulka xarakadeedii la saaray so intaasina mayna faaid wadudu way fii luqati tayin tay luqadeeda xaalada ay ahaatay haddaba du ismi mawsuul carab oo dhan uma taqaaneen nimanka baa u yaqaana nimanka reer tayi un baale waa ismi mawsuul famisliban wadudu wey fii luqati tayin tay luqadeeda xaalada ay ahaatay wadaa daa wey wadaa ya wada da wey dana saddex shardi bay leeda markay noqonayso mawsuula waayo maxaynu soo dhiganay da ismishaar iyadoo ismishaare maan soo dhigan haddana waa mawsuula lagu leeyahy saddex shardi marka laga hela mawsuula noqonaysa marka ko bacda ma aw man alistifaamiyata waa inay daba dhacdo maadi istifaamiyada ama manta istifaamiyada waa inay ka dambayso ah, man da ladi maada waa inay ka dambayso sidaa waa talabaade cadam lilqa waa inaan la ilqaynin oo iyada iyo ismiga ka dambeeya istifaamka waa inaan hal ismi laga dhigin oo laga soo qaadin hal ismi waa inaan laga soo qaadin oo laistakiyey laba waa shardiga saddexaad ee hautambi waa inana agga hore ka mari haddii hautambi agga hore ka marto waa ismu ishaare ismu ishaare kaa noqonaysa saddexdaa marka laga helo ayay daad noqonaysaa maxay mawsuula halkan maxaa kugu dhamaaday mawsuulkii ahaa mushtaraga dhada marka mushtarag waa imisa waa ibi naskuna waa imisa waa sideed isku geyso afar iyo tobanka weya waka waxaa laga jiro marka wadaadaa weyi bacda maa maa dabadeed xaalad ay ahaatay aw man man dabadeed xaalada ay ahaatay maada iyo manta alistifaamiyatayn istifaamiyataynka loo nisbeeyey agana wuxuu ka baraarujinaya haddana sila maxaa noqon kara horta silo maadaama aynu nin maftaqara ilaa silatin wacaa-in wey mawsuulkii ismigii silo waa maxay horta siloy maxaa tahay ya silada waa la kala qaadayayo al siladeed waa u gaar inta kalena waa gaar iyadoo wax gaara ah silo noqon ashar wuxuu yidhi wasilatu al al siladeedu al wasfu wasfi wey al waxaa sila u noqdaa horta sila maxaa noqda ila ilah kutubtaan soo keenay sila waxaa noqda ama waa jumlo ya ama waa shubu jumlo ya ama waa wasfiga maantaasinaadi waa jumla oo ama jumla ficliya ama jumla ismiya shubhuljumla daraf iyo jaari mudruur iyo wasfi haddana tafsiili mana shantaasna waa shanta wey haddii la ikhtisaariyana jumla iyo shibul jumle iyo wasfi weyde marka al waxaa iyada sila u noqda wasfi wasfiga silada u noqdaana waa maxay ismu faacil wasmu lmafcuuli amhilatu lmubaalagati iyo sifa mushabbaha saddexaas afartaas afartaasa adaba iyada sila u noqda wa silatu al al siladeedu al wasfu wasfi weeyi marka iyada siladeed waa u gaar oo oh, wasfi baa iyada sila u noqda asha tafsiirkeedu soo sodaa ya وصلة غيرها وصلة غيرها أو غير كيف سلدادنا إما جملة خبرية إما جملة جملة إنا تاي سلداس جملة داسو خبرية خبرية جملة داسو ذات ضمير ضمير صاحبة ضميرك طبق ضميرك اه طبق دبولي ضميرك اه مطابق صح ما هو غير طيب اه سم مطابق ما كان ضميرك اه مطابق daboolaya oo waafaqaya oo muطaabaqaynaya lilmawsuuli kala silaynayo yusama wa yusama waxaa lagu magacaabaa huwa damiirka caa'idan caa'id baa lagu magacaabaaye ya wuxuu yidhi al iyada siladeeda wasfi ugu hagaag meel kale haka diday juml iyo ya wax kale iyo haka raadinsha wasfiga ka dambeeya un ka raadi ama waa ismu faacil ama waa ismu mafcuul ama sifa mushabah ama amhilatu mubaalaga ayrkeed miya ayrkeed waa wixii kala odhan sooma waxa soo noqdo waa jumla jumladaasi ama waa jumla ficliya ama waa jumla ismiya waa talabaada jumlada shardi iskalaba jumlada waa inay khabariyo waa inay khabariyo lafdan wa macnan waa inay lafdan wa macnan waa inay khabariyo ka lafdan waa inay ka tahay khabariyo oo alla alla allaa yakuna amran walaa nahya waa inan amarna ahayn nahyina waa inan ahayn khabariyatun lafdan lafyaan maxay khabar ka tahay de amarna er jumladan waa inan ahay nahyina waa inan ahay waa macnanna waa inay ka tahay oo allaa takuna khabariyatun lafdan dalabiyatun macna jumalkaan soo dhigi jira dalinka soo marna ittaqa allah iyo kuyo kale waxaana waa inan ahay marka imaa jumlatun jumla inay tahay jumlada oo khabariyatun khabariya ko jumlanimada khabarnima u shartiya jumladaasoo daatu damiirin damiir u saaxiiba jumladan waana damiir wadato sheekh ya damiir ya waa ina wadato oo mawsuulkii jumlada isku rabdinayaabu mawsuulka iyo jumlada sirada ayuu damiirkan isku rabtinaya o isku xidhaya waa laba damiirkaa sharti siinaysna mutaabiqi waa inuu damiirkani waafaqayo oo mutaabiqaynayo lilmawsuuli kala sinaynayo ismigan mawsuula meesha yaalla damiirkan noqday ah, jumlada ku jira waa inuu mutaabiqaynayo mawsuulka oo xaguu ka mutaabiqaynaya o fi ifraadihi mawsuulka mufradnimadiisa waana ku muaabaqeey laba wa taniyatihi taniyadnimadiisana waana ku muaabaqeey saddex wa jamcihi jamacnimadiisa waana ku muaabaqeey afar wa tadkiirihi lafnimadiisa waana ku muaabaqeey shan wa taniisihi dadegnimadiisa waana ku muaabaqeey marka xaguu ka hoos dhigan fahnima hadduu mawsuulkii mudakar yahay waa inu mudakar noqo hadduu mufrad yahay waa inu mufrad noqo hadduu muanad yahay waa inu muanad noqo hadduu hadduu musane ya waanu musane noqo hadduu jamc ya waanu jamc noqo masle baan hayda marka wuxuu yihi wasilatu gayrihaa al gayrkeed siladeed ilaa jumlatun jumlo inay tahay jumlada oo khabariyatun khabariye loo nisbeeyey jumlada oo daatu damiirin damiir u saaxiib ah damiirka oo mutaabiqin mutaabiqaynaya lilmawsuuli kala silaynayo yusama wa yusama waa la magacaabaa huwa damiirka caa'idan caaid baa lagu maga caaidan noqday licawdatihi ila almawsuuliin yuu unoqonaya lacaaid waa noqday caada u noqday may ahayn ila lmawsuuli mawsuul buu unoqonaya saa darteedba caaid waa noqday wey xaggaa mawsuul buu unoqonaya waqad yuxdafu in la xadfaaba la arkaa huwa damiirkii caaidka ahaa damiirkan caaidkaa laftiisa in la gooyo daaqada u ka baxo baaba dhici karta bu kulisha waqad yuxdafu in la xadfo ayaaba dhici karta naxwu ayuhum ashaddu ayuhum kooda ashaddu kooga huwa isagu ashaddu imika u fiido ayuhum waa ayu baa loo socdaa mood jumlada silada noqonaysa waa maxay jumla noqotay siladii soo ma jumladaasi sadru saliid baa meesha ka go-a sadru saliid ayaa meesha ka go-a ya ashadu waa khabarkii soo ma mubtadii baa go-a mubtadina muxua sadru silaa soo ma waana damiir caaliga u noqonaya ismiga mawsuula ee ayuda ayuhum koodii huwa isagu ashadu tana marka isagoo madfuucu maanta baayahay mana isagoo madfuuca goonay isagoo madfuucaa la gooyey shuruud baana lagu gooya an ku sheegi maynta soo socda horena waan soo dhigana sooma mutamimadin kusoo qaadana iga faahfaahiyey ya ayuhum kooda huwa isagu ashadu dalaab iminka maxaa go-an sadrusi maxaa sire noqday hadda waynu fahmi karna de jumla noqotay dada jumladani maxay tahay jumla ismiya maxaa go marka damiirka caaidkii waa sadrusiyaa silada isaga u horeeya ka dhiganta mubtad ama wuuna go-an yahay waana marfuuc halkaas waa ka wuu go-an yahay wamaa camilat aydiihim waa laba qiraao wamaa camilatku aydiihim qiraa'adaas wax go-an ma jirto laakin tan doonaya maxay wamaa camilat aydiihim waa iyadoo mafcuulka la gooyo wey imikana maxaa go-an korkeena soo dhibaa wamaa camilat aydiihim maxaa go-an maadaasi ya caaidkii u noqonayo camilat hua hu oo maada wamaaka camirada ay shaqaysay hu maala aydiin gacmood mana mana caaidkan caaidkiyo mansuubaad ah isna shuruud baa lagu goya u imanaya ha ka degdegya faqdi fircawnow go-aamiyaa xukmi ma ladii ka anta adigu qaadici qaadiihi ka xukminayaa tahay annao ka noqon mayne ya waxaad samayn jirtid samee bay dhahay waxbaa iskula hadhi faqdi maa anta qaad inamaa taqdi hadihi alxayaat dunya marka office imikana maxaa go-an isagii oo jaran buu go oo oh, ismi lagu jirin ka qaadihi waa ku jira ayuu go-an yahay wuu ku iman doonaa ismi shuruudaheedi wayashrabu wuxuu ka cabaa nebigu mima tashrabuuna waxaad ka cabaysaan minhu maaga waxaad idinkuba ka cabaysaan jinsigaad idinkuba ka cabaysaan bu ka caba wayashrabu wuxuu ka cabaa mima tashrabuuna min weya markaana maxaa go-an isagiioo xaraf lagu jiray wayashrabu wuxuu ka cabaa min maaka tashrabuuna aad ka cabaysaan minhu maaka jinsiga idinkuba aad ka cabaysaan ayuu isna ka cabada ya haddee la sheegi lahaa macnuu isbedel laha mot wayashrabu wuu uu cabaa mima tashrabuuna waxaad cabaysaan buu cabaa waxaad adugu ku onbaxdu cabaa wey waxaad adugu ku cabtay ayuu isna cabaa adaaba ku onbaxay mimaaka ayuu ka cabaa tashrabuna min idinku jinsiga kaad ka cabaysaan jinsigiisu isaga cabawey marka isagiyo maxay ugoan yahay imikana isagiyo xarafu jarayde marka horena ismigaa jarayde so intaa ma caawa ka socotaan aw darfun daraf wey hakaku cadfan mara ya maxamed ya ninkaasaweydiiye maxamed ima jumlatun wasilatu ayriha ima jumlatun aw darfun aw jaarun jumla lakin kan waa lasii sharacaya inka waxaa lasii sharacaya caaidkiyo googoonba aw darfun ama daraf inuu yahay aw darfun ama daraf inuu yahay saladi aw jaarun wa majruur ama jari majruur inuu yahay jaariya majruurka oo tamaali dhamaystiran jaariya majruurka oo mutacaliqaani ku xigmaya biistaqara istaqara ku xigmaya ma istaqaro keliya iyo wanaxwihi istaqaro wixii lamid a maxduufan xaalada u yahay istaqaruhu mid la xadfoo la gooyo waa jumle baa loo xadfo daraf baan waa shubjulida wey shubjuli waa darafkii jaarin jule soo maa laakiin shardiga yihiin shardi waa maxay waa inay taam yihiin ma macna tam ilaa kutubta arrinki daba socdo waan soo dhiganay ma macna tam tam waxaa looga jeedaa yufiidaani maca cadami dikri mutacalliqi dikri mutacallaqi kay ku tacaluqayaan iyadoo la sheegin ba macnihii la garanaya kay ku tacaluqayaan iyadoo la sheegin ayaa macnihii la garanaya taamnimad macnaheedu waa sidaa istaqara istaqara istaqara waa maay kown caam weyn kown caam kown caam soo ma garanta kown caam imsaas ba lixda lixda hajirta ma kown caam istaqara keliya markaa maa waa tusaalo istaqari ila istaqara waa kown caam muxuu ahaa istaqara kow kaana kow istaqara laba habata wujida ay waqaca xasaa inan aynu tamina sii baraajiy kown caama soo ma markaa istaqara ka istaqara istaqara waa iska tusaale mooyaan keliyada maa intaa kale ugu tacalluqi karaa maxduufanna oo uu go-an yahay oo waajinibi uu go-an yahay istaqarahan la sheegi maayo markuu silada noqonay waa meelihii mutacalliqo la xaddi jiray ila mutacalliqo waa soo bara meelaa soo bara ya waajinibi la xaddi jiray marka qaar soo ma xagga dambana way noogi doontaa insha allah marka sharax aynu ku gaari doonto waayahay aw darfun daraf iyo aw jaarin wa majruurun waa ijaar iyo majruurka taamaani taaba mutacaliqaani ku xidhmaya biistaqara ku xidhmaya maxduufan xaalado ya istaqarun mid xadfay albaabu sharaf albaabu baabka baabka alraabicu afraad baabkaasoo min anwaaci macaarifi macaarifta anwaacdeeda kamid ihi alasmaau lmawsuulatu asmaada mawsuulada weey albaabu baabka baabka alraabicu afraad min anwaaci macaarifi macaarifta anwaacdeeda xaalada u kamid yahay alasmaau lmawsuulatu asmaada silada loo yeelay wahiya asmaadaasi almuftaqiratu waa ta u baahan ilaa silatin silay u baahan tahay wa caa-idin caa-idna way u baahan tahay wax sila u noqdo ayoo lagu dheereeyay u baahan tahay caaidka noqdana caa-id u noqdana way u baahan tahay waa asmaada mawsuuladaa weeyi wahiya asmaadaasi kaa-inatun waxay ahaatay calaa darbayni laba qeybood dushooday ahaatay khaasatin mid gaara wa mushtarakatin mid la wada leeyahay waa mid khaasa iyo mid mushtaraka wahiya asmaa'ada mawsuulada ahi hee kaa'inatun waxay ahaatay calaa darbayni laba qaybood dushood khaasatin mid gaara khaasatin mid gaara bimacnaa khaasatun fii macnan wudixat lahu waxay gaar ku tahay macno loo dejiyo iminka alladi maxay gaar ku tahay mufradka mudga gaar ku tahay cid kale may ku dhacasa maya wey asla khaasada wixii loo dejiyay gaar ku tahay wey macno wa mushtarakatin mid la wada leeya mushtaraka waa maxay wa mushtarakatun fii macaani macaani fara badan bay hee ya ayaa wadaagta oo ay ku dhici kartaada lixdii bay ku dhici kartaaba ila waa mawsuul mushtaraga lixdii aan soo sheegnayba mufrad mudakara mufrada muanaha musana mudakara musana muanaha jamac mudakara jamac muanah intiiba waa mushtaragod oo way ku dhici kartaa way ku dhici kartaa saa weeyaan wa macnuhu wuxuu yidhi falkhaasatu takhaasada ihi falkhaasatu takhaasada ihi alladii alladii weeyi lilmudakari mudakarka xalo u haabo alladii oo lagula haduu mufridka mudo kartaa wey marka alladii maxay gaar ku tahay mufridka ayay gaar ku tahay walatii allatii wey lilmuanati ay lilmufradi lmuanati lilmufradati muanatati mufradada muanatada ah xaalada ay u ahaatay allatii ah, allatii caaqilada way noqon kartaa ayru caaqilana way noqon kartaa qad samica allahu qawla alatii tujaadiluka allatii hawla kuntisaclabasa ah, iyo iyadoo iyadoo ku dhacday ayru caaqila ma wallaahum can qiblatihim allatii kaanuu calayha allatii qiblada meelmaa laga akraa marka allatii mufida muanaday ku dhacdo sow laba maa taasay nasku tahay waladaani alladaani weeyi litasmiyati mudakeri mudakerka tasmiyadiisa xaalada ay u ahaatay alladaanina iyay gaar ku tahay o lagula hadlaba khaas ku tahay musanaha mudakerka walataani allataani weeyi litasmiyati lmuanafi muanadka tasmiyadiisa xaalada ay u ahaatay musanaa muanadkana maxaa looga hadlaa allataani baa nas kuwa wa yustacmalaani waa la isticmaalaa alifu tafniya iyaad celinaysa cabdifatax waka wa yustacmalaani allataani iyo alladani waa la isticmaalaa bil alif alif waa loogu isticmaalaa rafcan ah, fuaad rafcan maxaad ku nasbisa ah, rafcan waqta rafcin lafu zamaanina sooma rafcan waqta rafcin rafcaha waqtigiisa wa bilyaa iya ayaa loogu isticmaalaa jaran wakta jarin jarka waktigiisa wa nasban wakta nasbin nasbaha waktigiisa walulaa ulaa wey walulaa ulaa wey ya ulaa mayna ya ma maantooda lijamci mudakari jamaca mudakar xaalada uu ahaaday ulaa jamac mudakar baa lagula haday ulaa ya wala boogu indhige adigu kudhiga ma dhigayna sn dacdi soo sheeg maxaa lagu waday xalaba soo dhigto waama ulaa xalay maxay ismi ishaare fii luqati man man qasad luqatu banu tamimina ulaa fulaadi jamac jamac bay ma ree ahlulcasna ulaa ibay lahaayeen banu tamimna ulaa bay lahaayeen maanta ulaana waxay noqotay haddana ismi usub dee maxaad ku kala gara ulaada ismi ishaare wow baa la socda ulaada ismu ishaara wow baa la socda mawsuulada cawaan dhigananana wow lama socdo marka iya tambiihda xagga hoose kuya quranya ya wa ka dabcad mooyaan dota kuwa kale ba hagaajiyen ulaa bay noqonaysa marka wogi ma jirin haddii kale ee waxaad ku kala garata marka taa u aragtid ba ulaa waanaad indhaha saadid markaad indhaha kala qaadid haddii ku qoran yahay waa ismu ishaare ku qornayna waa ismu mawsuul mayna saxayn saa u fahan marka lijamci mudakari jamaca mudakar xaalada u ahaaday وkذaلika saasoo kale waxa aladiina aladiina ba oo aladiina yaaskana jamcu mdkr wa huwa aladiina aladiina multakisun bihi ayaaba ku qeernaaday fi axwaalihi axwaashiisa kulyaha dhamaanteed axwaashiisa oo dhan ba yaabaa uu ku sugan yahay jaa aladiina ra'aytu ladiina marartu fi ladiina inta goorba waa ya'daaso mabniin cala lyaa weyi waka wakadalika wladiina aladiinana kadalika kada madkuuri madkuurkaa lato wa huwa ladiina multakisun bihi ayaaba ku dheernaaday fii axwaalihi axwaashiisa dhexdiisa ayuu ya ku dhehnaaday kuliyaha axwaasha dhammaanteed kuliyaha axwaasha ayaa lagu taakiibinaya dhammaanteed wa hudaylu nimanka ree hudayl wa cuqaylun iyo nimanka ree cuqayl yaquuluuna waxayba odhanayaan alladuna naxnu laduna waa mutamia kuso naxnu laduna sabaxu sabaaxa sooma alladuna bay odhanayaan rafcan wakta rafcin rafcaha waktigiisa woobay keenaano alladuna bay dhahdaan waladiina bay dhahdaan jaran wakta jarin wa nasban wakta nasbin nimanka huday bitasriif uqay bitasriif waxay dhahayaan alladuna xaalatu rafca xaalatu nasbi xaalatu janna alladina laakiin luqada kale ahlulxijaaz waa maxay inta goorba aladiina weya carabta kale labadaasun baa ka hadhay iyagu huday iyo uqay iyagu waxay leeyihin xaalatu rafca alladina wo hada keen labada xaaladooda kalena yaa la haloo daayay leeyihin xaaladda hore maxay dhahdeen eeg wakadalika alladina wahuwa biyaad fi axwaalihi iyaha waa marka carabnimada kale marka soo har miday iyo waxay iyo maxay xaalad rafaa la keeno wow xaalad tasbiix al janna ya carabta kale maxay yihiin saddexda xaaladoodba ya lagu bilaabay waa mid saxiix wala la wallaati allaati way wallahi wallaati wallaati bi quraaniga labadaba wallaati wallahi soo ah mid baa laayad wallaati allaati way wallaa i allaa i wey lijamci lmu'anati jamca mu'anat xaalada u ahaado walaka adiga waxa kugu banaan daalibyo fiihimaa allaati iyo allaa i dhexdooda waxa kuugu banaan idbaatul yaai ya-da banaan iyo wa tarkuhaa ya-da kategisteedaa banaan in ya-dii la sugaana banaan in ya laga tagaana banaan marka haddaad sugtid maxay noqon allaati allaa haddaad ka gadidna allati allai waa lagu fuliyay marka allatina waad ohan kartaa allana waad ohan kartaa allatina waad ohan kartaa allaina waad ohan kartaa halkaa marka maxaa kugu dhamaaday mawsuulkii ahaa naska waa imisa sideed alladi oo ku dhacda mufradka mudakarka allati oo ku dhacda mufradada muanasada alladani oo ku dhacda musanaha mudakarka allatani oo ku dhacda musanaha muanafka ura iyo alladina oo ku dhaca jamaca mudakara allah iyo allah tiaa ku dhaca jamaca min sideedan sideedaas marka macnaha loo dejiye nasku yihi wlmushtarakatu ta la man man weeyi wlmushtarakatu ta mushtarakada ee la man man weeyi wa maamaa weeyi wa ayun ayun weeyi wa alal weeyi wadudu weeyi wadaadaa weeyi ya mushtarakadu waa misa waali man ma ayun al ذا maanta wlmushtarakatu asmaacada mawsuuladaha ee mushtarakadaha ee la wada leeyahay man weeyi wa maa weeyi wa ayun weeyi wa al weeyi wadu weeyi wadaa weeyi fa haadihi tan tan asitatu lixda ah tuطlaqu waa la idlaaqaa cala lmufradi mufradkaa lagu idlaaqaa wlmusanaa musanaha lagu idlaaqaa wlmajmuuci kala jamciyaa lagu idlaaqaa almudakeri baa lagu idlaaqaa iska ka bedel almudakeri kalabaa lagu idlaaqaa mudakerka oo min haadaa kan ka mid a kullihii dhammaantii walmu'anafi baa lagu idlaaqaa mu'anafka oo min haadaa madkuurkan ka mid a kullihii dhammaantii waa maxay mufrad mudakera musane mudakera jamac mudakera mufrado mu'anafa musane mu'anafa jamac mu'anafa min lixan lixda way ku dhacayaan lixda way ku fahaadihi tan tan asitatu ee sitadaha lixdaa tudlaqu waa la idlaaqaa hiya sitada calalmufradi baa lagu idlaaqaa iska xij walmusanaa baa lagu idlaaqaa walmajmuuci baa lagu idlaaqaa almudakeri baa lagu idlaaqaa ka lab mudakarka oo min haadaa kan kamida kullihii dhammaantii walmuanati baa lagu idlaaqaa kaa horeyna tusina cuduf athani bidilaalati lawal walmuanati baa lagu idlaaqaa muanafka oo min haadaa kan kamida kullihii dhammaantii taquul waxad dhihi fii man fi isticmaali man man isticmaalideeda waxad dhihi yucjibunii waxa iyaab geliyey man shaksiga man ninka jaaaka ku soo gaadhay wa man gabadha jaaaka ku soo gaadhay wa man labada nin jaaaka ku soo gaadhay wa man labada gabdhood jaataaka ku soo gaadhay waman jamaca ragga jaawuka ku yimida ku soo gaadhay waman jamaca dumarka jinaka ku yimid mayna haddaba inay nin keliya ku dhacsa maxaa lagu garanaya inay gabadh keliya ku dhacsa maxaa lagu garanaya inay muslim ku dhacsa maxaa lagu garanaya a ah, mutamiyaad soo qaada way qornaan qawaacidda saan soo qornay shamsidiin maxaa ah, lagu garanaya ya taani tamiirka lagu garanay taaciyad iyo sida iyo akriya haye maasha allah waa saase eh. ya wاladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almawsuulaat اlmushtaraka huwa damiir sila ka caddaynaya mawsuulaadkan la wada leeyay waxa ay ku dhacayaan waa damiirka silada noqday mana saxay iminka man jaaaka tano lama socoto tadniya alifna lama socoto wowna lama mala socota maxay u garanaa marka in ya siladii waa maxay damiir siriy waa maxay silada damiirka ku jira muxuu noqonaya huwa muna noqonayn dee man maxay ku dhacday mufrad mudakaray ku dhacday man jaaadka maxayna tusinaya ta maxay noqonaysa marka damiir siriy muxuu noqonaya hiyo muna noqonayn marka mantan maxay ku dhacday muanaday ku dhacday jaaaka alifu tafniya maanahay maxayna tusinaysaa laba nin sooma dee manti maxay ku dhacday laba nin jaataaka haye laba dumar jaa-uuka raga jinaka jamac dumar marka qaacida saxifti oo mar waa muhiim inaad hubsanaada la dagala ku hortaagnaanu waladii yubayinu calaa maa taqacu calayhi almushtaraka huwa damiiru sila mayna taadi ka soco marka istitaag lama wale waayahay wataqul waxaad oranaysaa fii ma fi isticmaali maama isticmaalideedana waxaad oranaysaa liman cidna loogu isticmaalo mankoo qaalay ishtaraytu waxaan soo iibsaday ximaaran dameer wa ataana iyo dameer didig aw ximaarayni laba dameer aw ataanayni laba dameer oo didiga aw xumuran jamac dameer oo waa rag wey kuwa labkaa wey aw utunan ah, dameero didig wey ah, ximaar waa ka labkaa wey ataanana waa dameerka wey tadidig baa la dhaa acjabanii waxa iyaabgeeyey maa dameerka ishtaraytahu aad soo iibsatay wamaa dameerta ishtarayta aad soo iibsatay wamaa labada dameer ishtaraytahuma aad soo iibsatay labaday ku wada dhacsa imikaas ka maal ayaan sooma dumarkiina kuwii dhadigina way ku dhacaysaa kuwii maanadkiina way ku dhacaysaa wamaa dameeraha faraha badane ishtaraytahaaba fiicnay waayo humta waxa loo adeegsadaa jamca caqliga hadde dameeruna caqli ya kitaabka liftis xagga hoose uu ka baraarujinayay alwlى ma shtaraytuha lnahu jamcun ligayr اlcaaqil waa jamc ayr lcaaqilade soo ma saa darteed hadaasaa nagaga filaan lahayd inu idhahdo wama shtaraytaha jamcaad soo ibsatay ya wamaa dameeraha ishtarayta ad soo ibsatay ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane hmm ilaa an yakuuna inuu yahay mooyaane abubakar yakuuna isge waay ah, ah, hayshee adu waa maqnayde eh? ya ya hay halkaa ismigeedu ilaa an yakuna hay mustae adik idinka inoo qari miya aaaa waxa weeyaan qawluhu ma shtaraytum alwlaa alula maha wa alwlaa ma shtaraytuha liannahu jamcu ligayri alcaaqili ila an yakuna nazlaha manzilat alcaaqili liwasfin qaama biha mima yatasifu bihi alcuqalaau kalidraaki maantahay ilaa an yakuna qorama ilaa an yakuna inuu yahay mooyaane nazalahaa mid dejiyey manzila facaalkay ante sujaaci markasta cid u baraarujinaya waayo de ibnu hishaam ilaa an yakuuna ibnu hishaamin yahay mooyaane may saxay ibnu hishaam weyan de ibnu hishaam baa halka ku hadlay muna ibnu hishaam m misu qori ya ibnu hishaam baa hadalkiisi sii baraarujinaya mashtaridin ilaa an yakuuna ibnu hishaamin yahay mooyaane nazalaha mid dejiye manzilat alcaaqil waka marka waa fiicnay in la idhaahdo mashtaraytuhaa in la idhahdo waa fiicnay saasuu leeyahy weliba waxaa sii aad ah, badan xagga hoosena kasii qabsanaya maxamed muxiidiin idigu haystaa malaata leegahay isaga laftiisa adnadu siiya wada ya waa khata inu idhaaba hayd bu odhanay sheekhu uu yir toosin yahay ibnu hishaam sijaaci waa khata inu idhaaba hayd bu odhanay waay iyo wamaa dameeraha ishtaraytuhuna adeegsatay wa tafcal waa samaynay fil bawaaqiinta soo hadhayna ficlan samayn baa samayn ficilkao kadaalika kada madkuuri madkuurkana soo sheegin amida man iyo maalan kuu tusaaleeyey intii kalena wax laguu sheegay maankaa la kaasuu guud ila kitaabkaa buxsin hadda intaana kuu tiriye wa haddee laguu sheegay intii kale saasoo kale un ba ugu dhacaysaa waan fahnima qawluhum fi alwadu wada kaasaan ku daynayna insha allah kaas noga bilaami doona allahu aclam subxaanaka allah bixamdika ashhadu an laa ilaha illa anta astaqfiruka